رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii tawxiidka kitaabkii fatxulmajiidka ayaan markaa ku jirnaa waxaan maraynaa qaybo aad iyo aad u muhiim ah inay towxiidka alla gartaan waxyaabaa qaldanna waa naloo maamay waana naloo sheegay idan waxaa nala karkaanida towxiidka e-, e-, timaaya waxa loo baahan yahay dadku inay la yimaadaan si ay rabbigood keligii u tala saartaan towxiidkana ay u xaqiijiyaan ayaan markaa ku jirnay waxaan wax badan soo marnay shay aysan dadku u malaynin inuu shirki yahay laakiinse shirki markaa noqonaya waxaan soo ognay geedgodeed dadku ay u waxyaabo surtaan ay barakaystaan oo ay dhaheen rasuulkii ilaahayuu noo samay daatu anwaad iyo mid surasho u saaxiib ah inuu rasuulku subxaanallaahiyaystay kadibna uu yidhi waxaani waa shirki waxaadna la mid tihiin dadkii nebi muuse calayhi salaam ku yidhi oo kale ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha ilaahya noo samay sida ay kuwani ilaahya u leeyihiin oo kale taasaad markaa la mid tihiin arrintaasoo ayaad markaa la timaadeen waxyaabo fara badan oo noocaas ahna dad badan ayaa ku jira loona baahan yahay inay aad uga feejignaadaan towxiidka ha la ilaalsada walaalayaal baabu min ashirki shirkiga waxaa ka mid ah annadar ligayr illaahi ilaahay hayrkii nadra baabun min ashirki annadaru ligayr illaahi nadarka waxaa la dhahaa waa sharadgalka waa inuu qofku yidhaahdaa rabbi ha diro safarkan alla ii fududeeyo canugan ii caafiyo intaasoo cibaadaan qabanaya ama sadaqaan la baxaya shirki haddii la yidhaahdo ilaahay kayrkii nadarka ha loo leexiyo shirki buu markaa noqonaya iyo wa qowlullaahi tacaala ilahay qowlkii sii sarreeyey uu yidhi yuufuuna binnadari nadaraday oofiyaan nadarka iyo sharadka ay galaan ayay oofiyaan wayakhaafuuna waxay ka cabsanayaan yowman maalin kaana sharuhu shartiisu uu ahaaday mustatiiran ay muntashiran mid markaa faafaysa maalinta qiyaamo sharta jirta meel ma eka ummaddoo dhan way camimaysaa qofka oo makhluuqa meesha taagan oo dhanna way camimaysaa iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisii uu yidhi wamaa anfaqtum wixii aad nafaqaysaan ood bixisaan oo min nafaqatin nafaqa ah wixii nafaqo ah oo aad dhiibtaan wixii nafaqo ah oo aad nafaqaysaan ow nadartum ama aad ood ku sharad gashaan oo min nadarin nadar ah fa ina allaha yaclamuhu ilaahay wuu ogyahay subxaana wa tacaala ilaahay wuu og yahay oo wuu garanaya subxaana wa tacaala sidaa darteed wax allaala wixiina sadaqaad la baxaysaan ii nafaqo alla dartii u dhiiba rabbi inuu idin og yahay ogaada wixii nadar ah oo aad gashaanna ilaahay waa og yahay oofi sababtoo ay tahay haddaad oofin weysaan ilaahayna uu ogaa waa laydinku ciqaabayaa maalinta qiyaamee xaaladaasaa markaa la tilmaamayaa wa fi saxiixi saxiixa waxaa ku sugnaa can caaishata radia allahu canha fi saxiix marka la leeyahay waa saxiix lbukhaari bukhaariyi waxaa ku sugnaa can caaishata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi man nadara qofkii ku nadara sharad ku gala an yutiica allaha inuu ilaahay ateeco falyutichu ha ateeco waman nadara qofkii nadara an yacsiya allah inuu ilaahay ku caasiyana falaa yacsihi yuusan caasinin yuusan qof allaala qofkii nadar iyo sharad ku gala inuu ilaahay caasiyo rabbi subxaana wa tacaala haddii caafimaad isiiyo laba koob oo amraan sadaqaysana ma aan cabayaabaa waa macaasi ilaahi shiiqi hebel qabrigiisaan waafayaabaa tiri waa macaasi ilaahi wax allaala wixii nadar ah oo macaasi ah yuusan casinin yuusan fulin macnaha ilaahay hadduu wanaadkayga ii sahlo shan maalmood baan u soomi waxaan bixinayaa sadaqo masaakiin baan caawinaya waxaan samaynayaa khayr noocaasoo kale ah beydka allaan ku ictikaafaya habeen iyo wixii lamid oo taaco alla ahna qof allaala qofkii ku nadaraa ha fuliyabuu dhahay rasuulka sal alla wasalam idan nadarku bacdamuu cibaado yahay iyo mooye cid kale in loo sarfo loo leexiyo loo ayaa markaa mamnuuca baabun min ashirki shir ka mid ah alisticaada magangal oo bikayri illaahi ilaahay kayrkii la magangalo inuu qofku ilaahay kayrkii iltijaah ku sameeyo ictisaamiyo oo qofka ilaahay kayrkii uu magangalo shirkigay ka mid tahay baabu min ashirki alisticaadatu isticaado oo bikayri illaahi ilaahay kayrkii loo isticaadoodo xaggiisa loo cararo kaalmana markaa la weydiisto wa qowlu llahi tacaala iyo ilaahay qowlkiisa subxaanahu wa tacaala uu yidhi wa annahu sha'nii kaana rijaalun rag waxay ahaayeen oo min al-insi insiga ka mid ah yacuuduuna kuwii magan gala birijaalin rag oo min aljinni jinniga ka mid ah fasaaduuhum waxay u siyaadisay arrintaa magangalka jiniyaalkii la magangalay rahaqan xadgudub iyo ooq iyo kibir ayay jiniyaashii ka sii qaadeen jinniyaashii arrintaasay markaa ka sii qaadeen oo tuqyaan iyo kibir buu u siyaadiyey jinniyaashii oo mar allaala markay insigu arkaan way magangeli jireen cabsi ay ka cabsanayaan darteed xaaladdaasaa hooq u siyaadiyey iyo kibir dadkii insiga ahaana baqdintii kasii sii baqaayeen ayaa xaaladii markaa u korodhay marka waxaa la diidayaa dadkanu inay ilaahay kayrkii magangalaan insigu markuu safro aad buu uga cabsiray jiniga khaasatan waadiyaasha iyo meelaha cidlada ah mar allaala markay marayaan waxay hijrayidka meesha madaxda ka ah ee joogow waan ku magangalnay in allaala intaan meesha joogno adigaan ku magangalnee dhibkan iyo waxa meesha aan kala kulmayna naga ilaali xaalad noocaasay markaa samayn jireen jinnigii arrintaa markay maqleen wayba sii kibreenba saa darteed baad arkaysaa markaad keligaa tahay cidlaawa mugdi aad marayso mid aan la ogayn yaad markaa ka maqashaa intaasi waa cabsigelin uu kugu sii cabsigelinaayo marka ilaahay wuxuu tilmaamayaa insigu inay magangeli jinniga mid ah waxay aaminsihiin jinnigu inuu qaybka og yahay nin sulaymaan markuu ku shaqaynayuu ku shaqaynayay ridu qabatay ku ku dul dhintay aygana shaqadii ku jireen ushibaa aboor cunay ushiibaa jabtay markay dhulkii ku dhacday uu sulaymaan dhacay ayay markaa ogaadeen qayb inaysan ogayn ilaahay muxuu tilmaamay falammaa qadaynaa calayhi almowt maa dallahum calaa mawtihi ma aanaansin oo ma tusin geeridiisa oo ta'kulu min sa'atahu ushiisii cunay sulaymaigsan usha oo saa ugu fadhiyay moodaan inuu nool yahay shaqadii ku jiraan weli falammaa kharra markuu dhacay baa tabayanat iljinnu waxa u caddaaday an low kaanuu yaclamuuna alghayb maa labisuu fi alcadaabi almuhiin hadday way ogaan lahaayeen shaqadaa xanuunka badan kuma jiri lahayn way dareemeen wuxuu aboor dareemay sidaa darteed baa jinniga waxaa loo baahan yahay in la ogaado makhluuq makhluuqaadka ilaahay ka mida inuu yahay kiisa fisqi ee sharta wadana allah laga magan galaa kiisa khayrka wadana dhib kuma sugna sidaa darteed ayaa maanta wax badan insaankii insigii uu dhibaato gaarsiiyey aakhira marka la taga buu yidhi allah waxaa la odhan doonaa yaa macshara aljinni qad istakfartum min alinsi wareer jinniyow insigii waad ku badbadiseen waa ka badbadis buu ahaa wixiina qad istakfartum min alinsi wa qaala wliyaa'uhum min alinsi maxay odhanayaan rabbana istantaca bacduna bibacd ilaahu qaarkeen baa qaarka kale ku raaxaystay wabalaganaa ajalana aladii ajalta lana madashaad noo goysna waan gaarnay qaala annaaru mathawaakum naara hoyadkiina ah saasuu ilaha leeya subxaana watacaala maxay ka wadaan waa isku raaxaystay jinnigiina wixii uu jeclaa oo ah in la caabudo oo laga cabsado oo laga magangalo ayuu rabay waa loo sameeyey insigiina jinnigii daawo iyo magangal iyo waxbuu ka rabay taasuu markaa asagana kugu raaxaystay ciyaalka yar yarkaa fiiri haddii waxoogaa yar hurdadu ay ka naxnaxaan maxaa la sameeyaa idin baa la geliyaa jinkaa laga baryaa war waa laydin tuugaye daayaa la leeyahay war habeenkiina hurdadiisa siiya canugan maalintiina beeshiisa siiya gabar buu ku dhacayaa waa laga mudaynayaa war hadda sii daaya mar allaale marka la guursado yaa wixiina laydinka siina markaasaa gabdhihii markii la wada guursaday tu qaylisa iyo tu guriga ku fadhi weyse iyo tu garbasaarka kasoo cararta iyo tu ninka lagu dira iyo saasay markaa noqonaysaa darteed baa waxaa meesha ka imaanaysaa wixii halaysiiyo meeqo gabdhood baa markii la guursado toddobaadkay ka soo baxeen ama bil la qabay ama laba bilood ama da ay dhashay laga dhex qayliyey war maxaa tiina iblaayaan nahay maxaa ka rabtaan mana loo qabtay oosi iyo catar baa loo marin jiray xoolahana waxaa la dhihi markii la guursadaa ninkeeda laydinkaga qaada ninkii marooga waad ku guursaday cabbaar markay joogtay waxaa ku tuuraysaa kashi waxay ku tuuraysaa mooygii toonka lagu tuma waxay kusoo soosan taqaana qaadadii saxankii war waa yaaban yahay war gabadhii shalay ku jeclayd oo saa xaalkeedu ahaa muxuu yahay ma oga in laga mudeeyey ayeeyadii muddaysay wax sheegi maysa ama wayba dhimatayba sidaa darteed baa mashaakil adag oo badan oo dhib badan ayaa naga haystaa oo ka dhex sugan arrimooyinka noocaas oo kale ah ilaahay subxaana wa tacaala saasuu markaa tilmaamaya oo wuxuu leeyahay jin wuxuu leeyahay ila subxaana wa tacaala insigiibaa jinnigii magangeli jiray arrintaana kibir bay markaa u ziyaadisay wa can khawlata binti xakiim qaalad waxay tidhi samictu rasuula allahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu asagoo dhahaya man nasala qofkii dega manzilan makaanu degid meel la degayuu degay waa musaafir say u socdeen bay daaleen manzil bay degeen fa qaala yidhaahda acuudu waxay kalimaati illaahi taammaati kelimooyinkii alle ee dhammaystirnaa ee taamka ahaa min shari maa shay shartii baan ka magan galay khalaqa uu abuuray shartii uu abuuray ayaan ka magan galay qofkii yidhaahdaa lam yadurahu shay-un wax dhibaa ma jiro jinni ku dhibi maayo insi ku dhibi maayo bahal ku dhibi maayo lam yadurahu shay-un xataa yarxala ilaa uu ka guuro min mansilihi daalika mansilkiisa asaga ah meeshaa uu degay ilaa uu ka guuro ee uu ka baxo ee uu ka tago wax dhibaya mana buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam jiniyo waa ku magangalay iyo na badbaadiyaysaa na yeela iyo naga bixiya hadhow gabadha marka la guursadaa kistinu laydin siinaa iyo war hadda kookadaan iska cadad maqlaysaa neef baa laydin qali doon markii canug dhasheen markaasaa umusha lagu marayaa maskiinta xaaladaha waa laga daayaa waan dilaynaa saanaan yeelaynaa intaan ka bixinaynaa hadil hadduu dili karo gaarsiiy hadduu gaarsiin karo subxaana wa tacala way noo imaan doontaa dhib hadduu kula doono qofkaa celin kara ma jiro dheef hadduu kula doono wax ka hor istaagi karaa ma jiro asagaa naftiisa meel u ogeyn asagaan tawar iyo awood lahayn muxuu ku samayn karaa waa laba makhluuq oo ilaahay khalqay subxaana wa tacaala rabbina way u siman yihiin saa darteed wax badan ha la fahmo waxaan la leeyahay ismootiifka ha layska daayo ilaah subxaana watacaala ha loo soo laabto fiili ducada cajaa'ibta ay leedahay guri xataa marka la degaayo ducadan baa lagu akhriyaa xirsiyaal baana la siiyaa annaga maanta kan waxaa la leeyahay albaabka kow laga gelayo hoos ku dheji kana daaradda dambe ku ji kana qolka jiifka ah wax ku qoran lama yaqaano waraaqooyinka qayb kamida markii la furay wax aanba ahayn iyo jaranjarad sawiran iyo iyo mtaqaana sawirkiisa iyo alif bata iyo abjad iyo wax noocaasoo kale ku qoran xataa hadday qur'aan ku qornaan lahaayeen daw bay ahaan lahayd marka dadku waa inay fahmaan fiiri rasuulku wuxuu leeyahay qof allaala qofka manzil dega manzilku ha ahaada guri uu degaayo ha ahaada meel uu rabay inuu socdo socoto ah uu ku nastay kadibna yidhaahda acuudu bikalimaati illaahi taamati min shari maa khalaqa intaa keliya qofkii dhaha ilaahay saa u magan galay subxaana wa ilaahay wuxuu tilmaamayaa nebigiisa ilaa meesha uu ka guuro ilaa guriga uu ka guuro ilaa meesha uu deganaa uu ka rarto wax dhibayaa ma jiro lam yadurahu shay shay ku dhibi maayo ilaahay idinkii xataa wariir ku qaniini maayo wariir mataqaaniin xataa kaa ku qaniini maayo xataa yarxala min manzilihi daalika ilaa manzilkiisa asagaa uu ka guuro lakyaaway aa wixii la samayn lahaa aaway ducadii ma jirto kuwa masawira lagu soo dejinaa gidaarkii oo nadiif ah inta sawir waa inta waa aroosadii inta waa malxiisadii inta waa markay keeg afka isku gelinayeen guri noocaas aho acuud bikalimaatiillaahi taamaati lagu aqrinin suuratulbaqar aan lagu dhammaynin yaan soo degnaa markaasaa qayle iyo waaw iyo salaadoon tagtayilaad iyo ninkii naagto feeri dharbaax isku sameeye iyo waxaasoo dhan maxaa keena waxaa keena kaleexashada wixii lagu badbaadi lahaa ee rasuulku tilmaamay sala allah caleyh wasalam xataa yarxala min mansilihi daalika manzilkiisaas ee kaasa ilaa uu ka guura buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam baabu min ashirki shirkiga waxaa ka mid ah ayuu baab u yahay an yastakiifa gaar weydiisto bikayri illaahi ilaahay kayrkiisa aw yadcuwa hayrahu ama kayrkii loo qayla dhaamiyo waxyaaba waxaa jira bani aadamka haddii loo kaalmaysto dhibaato aysan markaa lahayn oo waxay kari karaan taana ma keeni karta shirki iyo waxyaaba markaa la mid ah qof baa deriskiisa wax uga baahan kara waxaa igu saaciduu yidhi waa saxan iyo bakeeri iyo qaadiyo cusbiyi wixii la mid ah way kari karaan gurigooduu u yaalaa intay soo qaadaan bay siin karaan taa noocaasa dhibaato kuma sugno walaalayaal qofkan baad wax uga baahatay waa wuxuu kari waxaad uga baahatay qarash waa wuxuu awoodi karo waxaad uga baahatay diin waa wuxuu kari karo waxa noocaasoo kalaa laga hadli maayo laakiin ilaahay istikaafada uu bixiyo gargaar weydiisiga la rabo in ilaahay gargaar ka la weydiisto caruurtayaa bixiya oon allahayn subxaana wa tacaala warka waran qofka inta qabri sheikh hebela aado imtixaan uu ku soo xirto sharad uu ka galo uu leeyahay ilmadalin wakhtiga noocaasoo kale ah aw sheikhi waxaan sharad uga galay ama aan ballan uga qaaday haddii naagtu uuraysato inaan siyaarada soo socoto laba neef midna ida ah midna aricada aan keeno waa la dhihi jiray intii soo gaartaa soo gaartay gabdhaha da'da yar waxaa suuragala ah ama dhallinyarada waxaa noocaasoo kale inaysan arkinaysan soo gaarin qaaraa ilaahay ka badbaadiyo shirkiyaal subxana bacdamaa saa ay tahay wax walba oo ilaahay mooye cid kale awood aysan u lahayn inay bixiso oo ilaahay keyrkii weydiisataa shirkigay markaa ka mid tahay waxyaabaha shirkigaadka ah ayuu markaa ka mid yahay waxyaabaha ilaahay diiday ayay markaa ka mid tahee dadka muslimiinta ha ilaalsadaana towxiidkooda iyo wa qowluullahi tacaala ilaahay qoolkiisii sarreeyey uu yidhi walaa tadcu ha toogin oo ha caabudin min duun illaahi ilaahay sukadiisa maa laa yanfacuka waxaan ku anfacayn walaa yadurka aanan naynin in facalta haddaad samayso fa inaka adiga idan wakhtigaa min aalimiina aalimiintaad kawainlaahu hadduu ilaahay ku taabsiiyo wa in yamsaska allaahu bidurin dhibaata kaa isaga mooyaane asaga maahina cid kaloo kaa qaadi karta dhibkaa ma jiro mar hadduu ilaahay dhib kula doono mar haddii ilaahay dhibaato uu kula doono mar hadduu ilaahay ku taabsiiyo dur iyo dhibaato falaa kaashifa lahu wax kaa faydi karoo kaa qaadi kara dhibkaa ma jiro ilaa huwa asaga mooyaane wa in yuridka hadduuse kula doono bikhayrin khayr iyo wanaag owlaad iyo risqi caafimaad iyo wax allaala wixii wax wanaagsan ah falaa raadda lifadlihi fadligiisa qof kaa celin karaa ma jiro wax kaa radin karaa maleh ummadoo dhan ha ku nacdo suu ku heli karaa ha lagu dhaho ila kula doonay caafimaad kula doonay caruur doonay dadkiibaa kula baansanridkaraada lifadlihi yusiibu bihi alla wuu ku asiiba fadliga inaaga iyo khayrka wuxuu ku asiibaa ee uu siiyaa ciddowradiisa ka mid ah ilaahay addoommadiisa u kala dhexbaxa see ku gaari karaa iyo see ku heli karaaba faraha ka qaada haddaadan u hambalyaynaynin walaalka khayrka iyo barwaaqadii nimcada ilaahay uu siiyey shartaada ka daa haddaadan ugu farxaynin dhib ha gaarsiinin afar iyo labaatanka saac wuxuu ku dabameeraysanayaa see tukaanku u furtay see waxaan ku helay say ninkan wanaagsan ku heshay say carruurtan ilaahay u siiyey say shaqadaa wanaagsan ku heshay allah baa siiyey subxaana wa tacaala ilaahay maad la dagaalaysaa ilaahay maad leedahay maxaa loo siiyey ahum yaqsimuuna raxmata rabbika ma idinkaa qeybiya naxariista rabbi buu dhaha ilaa subxaana wa tacaala markaasaa sixir u sameey iyo biyo oo waxa ugu daadi albaabka iyo tukaanka suuxii intaynan furin toddoba xaboo cusbo ah lix labana u fardhi dhanka bari labana dhanka waqooyi hal iyo halna u kala fardhi dhanka koonfur iyo dhanka kale galbeed ah waxaasuu qofku gelayaa markaasuusan shaqaysanayn ilaahay baryayn alla caabudayn nimco weydiisanayn muslimiintaasuu ku dabataagan yahay dadka ilaahay wax sii uu mar walba daba socdaa marka aad ha laysaga ilaaliyo arrimooyinka waxaan gacanta allay ku jiraan yu'tiihi man yashaa qofkuu doonuuna siiyaa lagaaga tashan maayo ma siiyaa lagu dhihi maayo facaalun limaa yuriid wain yuridka lifadli yusiibu bihi man yashaau min cibaadihi qof qofkuu doono doommadiisa kan ah ayuuna ilaahay ku asiibaa subxaana wa tacaala wa huwa alghafuuru alla waa alla dembi dhaaf badan oo naxariis badan subxaanahu wa tacaala iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisuu baab u yahay fabataquu dalba oo raadiya cinda allaahi ilaahay agtiisa alrisqa risqiga ka dalba waa taadda tilmaamaynay rabbi wuxuu kitaabka nagu barayaa tawxiid xaqiiqa ah waa risqiga alla ahaaye risqiga bariiskii baastada la cuno loolama jeeda keliya waa risqi laftigooda laakiin caafimaadku waa risqi owlaaddu waa risqi khayrku waa risqi wuxuu alla ku siiyey cilmigu waa risqi waxaasoo dhan risqi baa la yidhaahdaa wa fi samaai risqukum wamaa tuucaduuna iyo wax allaale waxaad caabudaysaan iyo risqiina sannaduu ahaaday fabtaquu dalba raadiya oo ka doona cinda allaahi ilaahay agtiisa arisqa wacbuduuhu asagana caabuda risqiga cibruu ku yimaadaaye washkuruu lahu u mahad celiya oo ku shukriya asaga risqigaa idiin badanaye ilayhi turjacuuna xaggiisaad u noqonaysaan oo laydiin celinaaye meesha loo noqonaya ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala meesha ummadda loo kulminayana waa ilaahay xaggiisa iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisuu baab u yahay uu yidhi waman adallu yaa ka dhumid badan minman yadcuu qof caabuday min duuni illaahi ilaahay sukadiisa man laa yastajiibu lahu qof aan ajiibaynin hor qofaan hee ku dhahayn labayg markaad dhahda labeyg aan ku soo dhahaynin qof aad dul taagan tahay qabri ah sanab ah dhagax ah loox ah jilay ah ood maantoo dhan kor taagan tahayod caabudaysid war yaa ka dhumid badan miman yadcuu min duuni illaahi alla sukan mid caabuday man laa yastajiibu lahu midaan ajiibaynin ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaama laga gaaro wahum ayagu can ducaa'ihim baryahoodii cibaadadoodana haafiluuna ilowsanba inaad caabudaysa maba ku ogaba adunbaa iskala haysta maahane qof ku og markaa ma jiro waidaa xushira annaas dadka haddii la kulmiyana kaanuu lahum acdaa'an cadowyay u ahaanayaan wa kaanuu waxay ahaanayaan bicibaadatihim cibaadadoodana kaafkaa ku kufriya maa kaanuu iyaana yacbuduun bay leeyihin allah anagu maysabna caabudi jirin bal kaanuu yacbuduuna aljin jinni bay caabudi jireen badankoodana jinnigaas ayay markaa rumaysnaayeen marka qofka dhumid badan qofkaasi markaa ma jiro iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa uu yidhi man yujiibu almuqara qofka mutar ah ee la taagdaraystay la daciifsaday la dulmiyey yaa ajiiba idaa dacaahu markuu tuugo yaa waa axadka ajiiba wayajcalu oo yaksifu ka fayda dheh assuu'a xumaanta ka qaada iyo dhibkii lagu haayey wayajcaluhum yaa idinka yeelay idinka khulafaa alard arlada kuwa khaliif ah ilaahay soo aha a ilaahun maca allah marka ma ilaahaya alla kale micigiisaa subtacaala ilaahay saa wax yeelay maa micigiisa ilaah kala jiraa maya dhaha a ilaahun maca allah ilaahayna ilaah kale mixigiisa ah eh. ma jiro xaaladdaa wax soconaya ma aha a ilaahun maca allah oo saa sameeya ma ilaahaya alla kala jira oo yafcalu daalika arrintaa samaynaaya xaggee ka jiri karaa xaggiisa ka imaan karaa waa ma jirto ilaahay keligiisaa xaaladdaa sameeya waa inaan marka fahamnaa ogaanaa garanaa aman yujiibu almutara ida dacaa wayakshifu asuu wayajcalukum khulafaa'a alardi allaba khaliifadooda yaa idinka dhigay a ilaahun maca allaahi qaliilan ma tadakkaruuna inta waana qaadatayara aayado badan buu rabbi tilmaamay aman khalaqa asamaawaati waalard وأنزل لكم من السماء ماء فأنبطنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا قرآنكaad ku arki doontaan xaaladaasoo dhan buu ilaahay tilmaamaya subxaanaه وatacaala ayuu ilaahay tilmaamayaa rawa طabaraaniyu biisnaadihi wuxuu wariyey طabaraani sanadkiisa ama looga wariyey anahu kaan jiri jiray fii zamani nabiy nebiga zamankiisa sala allahu calayhi wasalam waa waqtigiisee nebiga xilligiisa waxaa jiri jiray munaafiqun munaafiq munaafiqaasoo yu'di lmu'miniina mu'miniinta dhibi jiray aad buu mu'miniinta u dhibi jiray waa kee munaafiqa waxaa dhici karta in loola jeeda cabdullaahi bnu ubaya aad buu u dhib badnaa waa munaafiqiinta madaxooda faqaala qaala bacduhum qaarkood baa way yidhaahdeen quumuu bina warna bixiya nakeena aan u tagna rasuulkoo nastakiifu aan ka gargaar weydiisano birasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam min hada almunaafiqi munaafiqankana na dhibaye rasuulkay u yimideen arrintii bay u sheegeen gargaar ka weyd annabiyu nebigana wuxuu yidhi inahu laa yustakaafii war ani layma gargaar weydiisto wa inamaa yustakaafu biاllahi ilahay baa istikaafa lalaga dalbaa id tastakiifuuna rabbakum faاstajaab waqtaad ilaahay gargaar weydiisateen uu iday idan rasuulku wuxuu tilmaamayaa wuxuu xirayaa albaab kasta oo shirki ka imaan lahaa albaab kasta oo shirki keeni lahaa taasaa markaa la diidayaa anileyma gargaar weydiisto haddii nebi moxamed uu leeyahay anileyma gargaar weydiisto inta ka soo hartay min baabi awla waxa ka soo haray boosba ma jiraba waxa ka soo harayna wax sugan markaa ma aha tawxiid khaalisaa loo baahan yahay baabu qowli illahi tacaala ayushrikuuna maa laa yakhluqu shay-an wahum yukhlaquuna wbiاllahi towfiiq subxaana wa tacaala